wacan mucaadin radia allahu canhu qaal gazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maciisa duulnay khaybara khaybaraan ku duulnay faasabnaa fiiha waxaanu ka helnay hanaman ari faqasama fiina rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu uu noo qeybiye daaifatan qeyb arigaas kamida wa jacala baqiyatahaa inta kalena fi lmaqnami haniimada ayuu yeelay rawaahu abu daawuud warijaaluhu laa ba'sa bihim waana xadiid in nafalka laga bixinaayo qabla qasmi alghaniima intaan haniimada la qaybinin in abaalgudka la dhiibayo oo abaalgudka iyaga aan laga bixinaynin ama haniimada aan laga bixinaynin khumuskii iyo wixii khilaafkii aan soo marnay kanu marka wuxuu daliil uga yahay arigii ay heleen ay soo qabteen qaybow nabiga ayaga ka siiye nafal waay marka qaybtaas qaybta kalena haniimadiibuu ku daray nabiga caleyhi salaatu wasalaam wacan abi raaficin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi inii anigu laa akiisu anigu ma khiyaanayo bilcahdi ballanta walaa axbisu mana xabisayo rusula rusushana ma celinayiyo ma xabisayo yirna rawaahu abu daawuud wnasaa-iy saxaab bnu xibaana xadiidkan marka wuxuu aha abi raafica werinaayo quraysh ayaa idirtay yii rasuulka iga dirtay markaa nebiga arkay qalbigeyga islaamka soo la geliyey oo lagu tuuray markaasaan ihi yaa rasuul allah inii wallahi laa arjicu ilayhim abadan quraysh ayaa wafdi ahaan iisoo dirtay islaamka ilaahay qalbigayga geliyey markaasaa waxaan ihi rasuulka ilaahay u laaban maayo aniga quraysh faqaala rasuul lah sal slam markaasuu nabiga wuxuu yihi inii laa akhiisu bilcahdi walaa axbisu birusul aniga rususha ma xabisanayo adiga maadaama wafdi ahaan ergi ahaan lagu soo diray aniga inaan adiga ku xabiso halkan ii joog aan ku dhaho ma yeelayo hadaad islaam rabto orodo tag meeshaadi kadib soo bax laakiin aniga hadhow la ii nisbayn maayo inaan wufuudda ceshto oo aan islaamkii marka ayuu ku dirqiyaa iyo hadhow waxaas aan loo dhihin ayb xadiidku marka sababtaas ayuu ku yimid waana xadiid saxeixa waxaa laga qaadanaa laba arrinba ballanta uu imaamka galo oo uu gaalada la galo inuusan ka baxin ballanta gaalada laba weeyaan inay ayagu ka baxaan haddii ayagu ka baxaan waa lala dagaalayaa waxay uga baxaan waa sheegi doonaa insha allahu tacaala ilahayna wuxuu yihi fama famastaqaamuu lakum fastaqiimuu lahum nacam intay idin toosnaanayaan u toosnaada idinkana nacam waxyaabaha kaleo k waxaa dhici karta gaaladii mararka qaar inaysan heshiiskii ka bixin laakiin laga shakiyo inay markaas sir iyo inay maleegayaan ama inay khiyaano inay marka ku xoogaa ku jirjirto marka haddii taasoo kale ay timaadana de waimaa takhaafana min qawmin khiyaanatan sambid ilayhim calaa sawa hadaad marka dad aad uga cabsato inay heshiis kugu khiyaanaan utuur heshiiskooda waa waa utuureysaa heshiiska waa usheegay weliba oo inaad gaada ma aha marka inta adi niyadaada raamkala intaa niyadaada ka go-aansato inaad dhinac kale ka wareegto dam ka dhigta lama rabaa waa inaad usheegto in heshiiskii nor dhexdeena ha waa dhamaaday taasmarka taas marka inaan cahdiga qofka muslimkaa inuusa cahdiga ka bixin walaa axbis rusul rusushana ma celiyo ergey hadday gaalada kuusoo dirsato adiga kula xaajoodo inaan ergeygii xabsi ku tuurta lama rabo haddii ergey xabsi lagu tuuraayo wuxuu ku tuuri lahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam ninkii musaylamat alkadaab uu soo diray musaylama nin uu soo diray laba nin markaasuu yii nabiga sala allahu aleyh waali wasalama ninkii musaylaman warqad ka wadnaayay dheheen markaasuu yii seed idinka maxaad aaminsantihin waxaan aaminsanahay inuu rasuul yahay musaylama saasay dhahay markaasuu nabiga wuxuu yihi haddii aan rususha la dili lahayn oo taasi aanay caadadu aysan saas ahaa lahayn waaydin dili lahaa marka ayaa marka eh, qofka muslimkaa ah marka dilkiisuna inuu diin ku salaysan yahay dhaafidiisuna inay diin ku salaysan tahay in la bururo lama rabo marka la arko wax adiga xamaasadaada ka weyn markaad aragto inaad iska bururto lama rabo waxaas marka diin maadadaada si diin uga dhigaya waxaasoo kale oo haddii la yihah war ilaahay ka cabsada tani ma banaanana waxay kuleeyihin marka jihaadka la diidan iyo wax lamida ah. marka taasoo kale waxa waa salliga iyadoo la yihahdo war waxaan aad samaynaysaan salli ma ahane bidcadan iska daaya salligaad diidan tahay kuleeyihin marka nin walba ahlu guluwi saas dabeecadiisa meel kale isaga looga ayaa wax looga sheega meel kale looga yeera marka qofka inuu ahlu ictidaal ahlu cadli inuu iska noqdo ama inuu noqdo ahlu eh, alwasatiya taasaa marka xaq uu ku jiraa ayb waa iska daayay nabiga caleyhi salaatu salaam labadaas nin marka mar dambe ayaa xilliga cabdullahi bin mascuud ayay kuufa imaadeen cabdullahi bin mascuud oo markaas baytulmaalka joogo markaasaa waxaa dhacday inay nimankii ay yimaadeen ayagoo weli caqiidadii musaylamo caqiideysan markaasuu intuu qabtay wuxuu yii waa dilay marka maanta ballanna kuma imaan inuu yii ergana ma tihiin idin dhaafi maayo markaasuu dilay marka raganimadaasa la rabaa qofka marka dilkiisa uu kuu banaan yahan inaad dishid markausan dilkiisa kuu banaanayn inaad ka daysid marka ilahay uu leeya walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi naftaas maahan keliya inay muslimad tahay naf walba oo dilkeeda uu xaaraam yahay waa mamnuuc in la dilo labada arimo marka xadiiska waa laga qaadana ergada marka in la dhowro erge in la dhowro hadii dalka adduunyada ugu cadaawada badan oo anaga noogu cadaawada badan haduu dhao inaan idinla hadlaan rabaa oo erge u noo soo diro ergada uu soo dirayna nimankii aan ugu necbanayn ay yihiin ma dilayno markaas xaalad kale umaan u raadsanaynaa maahane iyagoo erge ah in la dilo islaamku ma qaban waan e, abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam qaal nabi waxa uu yihi ayumaa qaryatin bal hadda fiiri abu raafic waa soo islaamay yii rasuulka ilaah nabig maa orod bax dhulkaaga tag soo laaba kadib laga yeeli mayayani sidaan aad aad hadda aniga nimankii wafdi ahaana uga soo baxday hadhow xamidaa naga sasabtay saasuu yeelay ma rabna adiga bax idkaa markaas u imo marka waxaa weyaan islaamnimadu xuduud waay dhigan ma markaad rabto saa rabta u tallaabsato qaababka hadda jabaadaha soomaalida u dhisan yihiin oo kale ma ahan waa ka duwan tahay xad xiraa ma laha jabahaadkii soomaaliya aan naqaanay wax hadoo xiro ma lahay waxay rabaan iska samaynay min allaala ninkay cadow ku yihiin waxay u dhaafayaan male marka taasoo kale islaamkiina in lagu saleeyo taa waxay noqonaya islaamka oo tashwiih iyo magaca laga dilaya noqona maca alasaf marka dadadka qaaran ka maqlayna idaacadaha oo waxaas iyo wax ka daran un ku hadlayo oo intay masaa iyo waxbaan jawaabayna intay dhahaan ayaa wax aan sharcigii kusugnayna xamaaso si xamaaso camal looga jawaaba an abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ayumaa qaryatin qaryatii oo ataytumuuhaa aad timaadaan faaqamtum aada nagaataan fiiha dhexdeeda fasahmukum sahmigiinu fiiha qaryado ku dhex jiraa wa ayumaa qaryatin qaryatii ahoo casat illaha warasuulahu aleh rasuulkiisa caasistay fa ina khumusahaa khumuskeeda lilaahi iyo rasuulihiba usugnaaday uma markaa dabadeed hiya lakum hiya qaryadaasu lakum idinka idin sugnaatay rawaahu muslim xadiidkan qaadi ciyaad waxa uu leeyahay qaryada hore waa midda maalkeed uu noqonaayo alfay maalkeed uu noqonaayo fay sababto ah wuxuu yihi ayumaa qaryatin ataytumuuha fa aqamtum fiiha yani waa qaryo heshiis ogolaatay way oo isdhiibtay heshiis idin ogolaatay qaryada iyadaa marka waxaa weeyaan fafahmukum fiiha fahmigiina iyadoo ku kudhex jira bimacnaa waxaa weyaan qaryada iyada ah qaryada waa un labo hadday islaamto qaryada dhulkeeda waa loo dayna haddaynan islaamin laakiin heshiis ay ogolaato ay isu dhiibto muslimiinta maalkeeda say un lilmuslimiin noqona haddii ay dagaalanto oo dagaal lagu qabsado can waa la yiraahday haddii lagu qabsado si macnaha oo dagaal ah biri ah la biriyo markaas iya maalkeeda aniima noqona axkaamtii animada la marsiina marka meel walba axkaamteeda ayay lahaanaysaa xadiidkan marka labadii nooc ee qaryadii waa noo sheegay qaryadii ayada isdhiibto oo saa ay muslimiinta ku degaan maalkeedu waa fay qaryadii dagaalamto waa mida le midda labaade waayuma qaryatin casat illaha warasuulahuna faina khumusaha lilahi warasuulihi uma hiya lakum taa marka waa waa aniimo khumus waa laga bixina xadiidkan marka waxaa qabsaday culamada jumhuurta oo iyagu qabaan maalka sayga ah inaan takmiis lagu samaynaynin sida u shaafici qaba ma ahan waa sida jumhuurtu ay qabaan sababtoo ah nabiga laba qaryo sheegay midna wuxuu yihi fahmigiinu iyadoo iyaduu ku dhex jiraa say waa midaas ah. midna waxaa weyaan in lala daga inay caasisay alle rasuul dagaal lagu qabsaday laga gartay khumuso nabiga u sheegay marka tan dambe ee khumuska loo sheegay waa midda canwada lagu qabsaday waa haniima maalkeeda tan hore laakiin waa midda sulxiga lagu galay maalkeeduna wuxuu noqonayaa yakunu shay-an lilmuslimiina marka saygu haduu takmiis geli lahaa iyadana waa la khumusay lahaa waa xadiis ayaa sidaa sheegi lahaa baabu ljizyati wlhudnati jizyada axkaamteedii baab yahay wlhudna iyo hudnada aljizyatu wlhudna markaan wax yar axkaamteeda aan soo kokoobno ama aan khulaas khulaaso aan ku sameyno waxa weeyaan eh, awalan awalan jizyada aayadda asalka u ah waxaa weeyaan qawluhu tacaala qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi wala bilyawmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuulahu walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakiruun wasala marka aayada tafaasiirteeda kulle kutub tafsiir baa loola laabana hadda yani maxalkeeda ma joogno macnuhu waxaa weya aayadda waa aayadda jizyada cadaysa xataa yucdu ljizyata ilaa ay jizyadii ka dhiibaan can yadin wahum saakiruun iyagoo marka yani naqdan ay u dhiibaan ho iyo ho ayaga oo dulaysan weliba marka jizyada xagga luqada waxaa lagu yiraahdaa qiyaamu shayi maqaama ayrihi shay inuu istaago shay kale booskiisa qiyaamu shayi maqaama ayrihi naam wa mukaafaatuhu iyaahu naam iyo inuu shay shay u dhigmo taasaa jiziya leeyahay ibnu faris mucjam maqaayiis luga saas uu leeyahay ibnu jariir dabarin wuxuu yii aljizyatu alficlatu min jaza fulanu fulanan maa calayhi idaa qadaahu waxay ka timid min jaza fulanu fulanan maa calayhi hebel hebel wuxuu u guday wixii uu ku lahaa bimacnaa marka waay noqon aljizyatu waxay noqonaysaa almuqaadaatu ay qadaahu waa u guday alxaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu leeyahay juska lixaad fatxulbaariga laba boqol sagaashan iyo sagaal safxada ah wljizyatu min jazatu shaya idaa qasamtahu waxay ka timid buu leeyahay shaygii ayaan kala gooyey hadaad kala qaybiso shaygii uma suhilat alhamzatu hamzadii ayaa tashiil lagu sameeyey si hilahamzatu waqiila waxaa kaloo leeyi aljizyatu min aljazai ayay ka timid ay lianaha jazaau tarkihim bibilaadi lislaam ka tegista looga tegay inay ku noolaadaan bilaada muslimiinta inay ku noolaadaan ka tegista looga tegay ayaa abaalmarin waxay noqonaysaa inay waxbaxshaan ayagona sooma garan joogista ay joogayaan dhulka muslimiinta ayay lacagta ayay abaalmarin ay ka tahay ama waxaa la yidhi aljizyatu min alijzaai weyaan lianaha takfii man tuudacu calayhi fii cismati dembi maxaa yeelay ninkii iyada la dul saaro waxaa weya waxay kaga filan tahay dhiiggiisa inuu macsuum noqdo oo dhiiggiisaa macsuum ku noqonayo isku soo duubduub jizyada macaanidaas ayaa loo yaqaanaa xukunkeeda yaasa yaa xukunkeeda yuu ku dureersamayaa sida imaamu shaafici iyo culamo badan ay ku tageen jizyada waxaa laga waxaa dhiibaya oo laga rabaa inay bixiyaan yahuud iyo nasaaro iyo majuus yahuud iyo nasaaro iyo majuusta ama carab ha ahaadaan ama cajam ha ahaadaan soma garan ama carab ha ahaadaan ama cajam ha ahaadaan yani ninkii qablalislaam carab ahay ee isagu markaas yahuudoobay yahuudb ayaa yahuud ahaana loola macaamila ma garani ninkii eh, eh, intaan jizyada la fard yeelin mushrik ahay uma tanasara kadib jizyadii isagoo nasraani ah ay timaado jizyada laga qaada laga xisaaba soma garani ibn cabaas waxau yidhi ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu yahuuda wanasaara wliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawalahum minkum fainahu minhum waaba iyagoo kamid yaha hadii la yidhi carabkii mushrig ahay marka waa iyaga unbaa lagu qaada imaamu shaafici marka intaas oo qaba culamada qaarkood kuufiyiintii waxay qabaan in eh, jizyada gaal kasto laga qaadayo ayi kaafir yahuudi ha noqdo mushrik ha noqdo waxau doona ha noqdo laakin sida raajixa nusuusta waxaa aayaddu waxay carabaawday aayaddu ahlu kitaabka oo wuxuu yihi alla subxaana watacaala walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutu lkitaaba min aladiina uutu lkitaaba kuwa kitaabka siiyey soma jeedi marka aayaddu ahlu kitaabay sheegtay bacdi culamada waxay leeyihin iyagu ahlu kitaabka sababta jizyada loogu farad yeelayo gaalada kale laftirkooda way qabaan oo bimacnaa waxay leeyihin waxaa loogu farad yeela liajli inay duloobaan saaar an yakuna sakaaru calayhim gaalada kale laftirkooda waa dulayska waa loo rabaa marka waxaa loogu jawaabay hada taa waxaan looga qiyaas qaadanaynin ayagoo wada gaala ah haddana ayaa maca dalika kuwan yahuudda iyo nasaarada dabaaixdooda la cuni karaa waxay gowracaan yahuudda iyo nasaaradii naagahoodii la guursan karaa kuwa kalena lama ogolaan marka tafriqaad jirto ayagoo gaalo ay kala duwanaan karaan sunadaa marka waxay ku dartay majuusta xadiidkii cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu ahaa nabiga ana rasuula lahi sal l slam akhadahaa nabiga jizyada ayuu qaaday min majuusi hajar hajar majuusteeda nabiga jizyo ka qaaday marka majuusta ahlu kitaabna mase ma aha khilaafaa ku jira waraajix inaysa ahlu kitaab ahayn sida ibn lqayim zaad lmacaasi jiska saddexaad boqol konton iyo afar uu ku sheegay oo wuxuu yihi walaa yasixu anahu kana lahum kitaabun arintaa sanadka xadiidkaasna dacfi baa ku jira arintaa sheegahay rabaaxda majuusta ma la cuni karaa lama cuni karo allahu aclam sababta xawin ahlu kitaab ma aha amaa xukunkan jizyada sunada nebiga baa ku dartay maahane haddaanay soo aroori lahayn ma ku dari lahayn marka marka lagu leeyahy mushrikiinta jizye lagama qaadayo maxaa laga wadaa imaa waa islaamayaan wa imaa waa lala diria hadaba marka eh, eh, jizyada xikmada xikmada jizyada la farb ee laga baxay xaafidka wuxuu yihi qaala alculamaau alxikmatu fii wadci ljizyati sababta jizyada loo dul saaray xikmada ka dambaysa waxay tahay ana dulla aladii yalxaquhum yaxmiluhum cala dukuuli fi lislaam dulliga iyo dhibaatada jizyada lagu xambaaray ka imaanayo yaa waxaa la rabaa inuu ku xambaaro inay soo islaamaan ma garan ninkii waxaa weyaan islaamkiiba ku dhex noolyahay xukunka islaamkiibaa ku fulaayay maalin walbana eh, bil walba eh, sanad walbana ama lixdii biloodoo kastana waxaa laga rabaa inuu canshuur bixiyo marka waxaa la rabaa inuu marka islaamkiina waa arkaa maogtahay eh, maca maa fi mukhaalafati lmuslimiina min alidilaaci calaa maxaasin islaam laba marka ayaa xikmada laga rabaa marka waa tan gaalkan marka jizyada dhiibaya isagoo arkaya haddana islaamka maxaasintiisa oo dadka muslimiinta say u wanaagsan yihiin iyo diinta wanaageeda isagoo arkaayo iyo haddana waxaa la rabaa dhinaca kale inuu dulli ka dhadhamiyey iyo culays si u markaa isu yiraa war wanaagan aada arkayso raac dhibkaana kaa haro soo ma garan xikmada marka jizyada ka dambaysa in dhibka jizyada uu ka cararo islaamka oo usoo cararo isagoo weliba arki karo maxaasinta islaamka iyo ka dhex arkaa marka muslimiinta ka dhex arkaa haday muslimiin fiican joogto laakiin haddii muslimiinta zamankeynaan joogto kale maxaa iyagu laga arkaa allahuma de dad fiican waa jiraan oo maxaasil islaam laga arki karo laakin in badan badan maxaasil islaam kama muuqato kama muuqato bal waxaa lahelayaa dad yani aadan maanta waxa aan arkayn oo kale ammaanado kale ammaanada waa waxyaabaha islaamka uu ku faafay xiliyadii eh, hore dadka yani ganacsatada iyo muslimiinta ah ayaa islaamka gaarsii jiray dhulalkan hadda masalan eh, meeshaan hadda la yiraahdo aqsa sharqi Eh, bariga fog loo yaqaano eh, indonesia iyo malaysia iyo dhulkaas dhan eh, thailand iyo islaamka wuxuu ku gaaray can ariiqi tujaar ganacsatadii muslimiinta ee carabta ahayd ee meeshaa tegi jirtay dabeecad wanaagooda iyo habdhaqankooda wanaagsan ay kusoo islaameen dadka meeshaas jooga naam maantana waxaa weeyaan qofka isagoo garku intaas leegyahay yaa laga yaaba haddaad lacag u dhiibato inuu kaa hayaano lugaa isagu kaa dhufo marka intee islaamka maxaasintiisa marka yaa muujina kii islaamka ee calaamaadka islaamka kay ka muuqatay hadii wax khiyaanayo yani marka inta adiga aad yani ficilkaaga inta aad dacwo ku muuji karto iyo inta aad qowlkaaga ku muuji karto inta aad ficilkaaga ku muuji kartaa weyn alika dad wan wanaagsanaa oo aad u qiimo badan oo waa aragnay ficilkooda keliya iyagoon dad dacwo u sheegin bimujarad dhaqankooda lagu soo islaamo waa aragna kuwo islaamka looga cararay ficil xumadoodana waa aragna iyo dhaqan xumadooda tuugniyo iyo khayaano iyo n yni amaano daro iyo been iyo hadii lagu arka waxaa weya islaamka aada wadana kanoo kale waa laleeyahay marka mukhaaladadaas muslimiinta ay dheehayaan oo ay islaamka wanaagiisa ka arkayaan iyo culayska jizyadu ay ku haysaa waxaa la rabaa inay kasoo baxdo inay islaamaan xikmada taas jizyada sanadkii sideedaad ee hijrada ayaa la farad yeelay sanadka sagaalaadna waa la yiri jizyadii marka dabcan yay ku waajibeen ala baaraa meeshaas cumar radia allahu canhu wuxuu u qoray taliyayaalka ciidamada ee gobolada u joogay wuxuu u qoray an yuqaatiluu fi sabiili illahi ilahay jidkiisa inay ku diriraan walaa yuqaatiluu aanay la diririn ilaa man qactalahum qofkii la dagaalama maan walaa yaqtulu nisaaa naagaha inaynan dilin wala subyaana aysan dilin caruurta walaa yaqtuluu aynan dilin ilaa man jarat caleyhi muusa ilaa mid ay midida ku soconaysa maahan aangaas wa kataba ilaa umara ajnaadi u qoray an yadribu ljizyata jizye inay ku fardiyaan walaa yadribuuha aanayna ku fardinin cala nisaai naagaha wasibyaani ilmaha yareerka walaa yadribuuha ilaa calaa man jarat caleyhi nusa qaangaar le marka jizyada laga rabaa qofkii qaangaara imaamku marka wuxuu samaynayaa ama ninka taliyaha meesha jooga dadkau tirinaa madaxa uga qaadanaya jizyada madaxa calaa madaxa laakin madax oo ka qaadana waa maxay qof qaangaar naag sideeda lagama qaadayo ama qaangaarsaabto awel uma dagaalamo jizyadan moogta dagaalkii ayaga lala dirirlaayay ka tahay bedel marka ninkii aada la diriraysa inbaad ka qaadi kartaa naagna lagama qaadayo ilmana lagama qaadayo odaga waa yeelka dhacay faaniga ma laga qaadayo culamada qaar ma laga qaada sababto lama dili karaa ma gara waxaa kaloo jizyada laga qaadaynin majnuubka ninka waalan sababta majnuunku isagu diinba ma ma qabeen ogta ilaahayna wuxuu yihi walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diin alxaqi marka majnuun ma diin dhaba ka diin dhigi kara ma ka dhigan kara na majnuunka marka junuunkiisa oo mudbiqa yahay lagama qaadayo taas marka jizada dadkii laga qaadayay weyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiiskiisii maxaa ku cadayd oo kitaab zakaan aan kusoo marnay mucaas markuu yeman u diray ana calaa kulli xaalimin dinaaran mid kastoo qaangaar ah dinaar laga rabaa marka calaa kulli xaalimin waa zakar baalig ah eh, marka dhadig inaan laga qaadn yaa laga qaaday xadiikaa waxaa kaloo iyadana marka eh, u baahan in wax laga ogaado miqdaarka jizyada jizyaintaa ayaa la qaadi karaa miqdaar maleeda culamada qaar waxay leeyihin miqdaar waa leeda waana diinaar xadiidkaas mucaad ayay daliishanayaan qaarkoodna waxay leeyihin maya oo cumar ayaa kordhiyey reer shaam waa u kordhiyey liyataarihi odaa dhima waxay ahaayeen dhaqan oo xoolo badan haysto marka eh, bacdi culamaa marka waxay dhaheen waa la kordhin karaa hadday dadku haystaan eh, sideedana wax aynan awoodin laguma qasbi karo oo yani wax dhaaqadooda ka badan jizye igu keen ma banaana in la yidhahdo waxay awoodi karaan waaye laakiin marka ma la xadayn karaa abu cubayd alqasim ibnu salaam kitaabkiisa alamwaal safxada afartan iyo shan waxa uu yihi wahada cindana madhab ljizyati wlkharaaj inama huwa calaa qadri daaqa anaga waxau yii waxaan qabnaa haraajka haraajka waxaa layiha dhulkan ka shaqeyn intaas ma qaado ana intaas ii keen ama soo shaqeyn soo shaqay intaasaan kaa rabaa kharaajkaas iyo jizyadaba madhabkeenu waxaa weeyaan calaa qadri dhaaqa in laga qaado min ahli dimati laga qaado bilaa xamlin calayhim iyagoo aan dhib iyo mashaqo la gelinin walaa ibraarin bisai muslimiina labada waa in laga cararaa marka sir culamada islamka sida u in muslimiinta faygooda wax loo dhibana lama rabo koo in gaaladan adiga kugu hoos nool wax aynan awoodin kaan inaad dhahdo ood ku dirqisana lama ogola marka imaamkii ayagaa wada xaajoonayo wax ay awoodi karaan muslimiinta qasnadoodana wax u noqon karto ayaa laga qaadaa lama rabo in laga qaado wax taasih oo aan macno lahayn sababto ah qasnadii muslimiinta maxaa kusoo dhacaya marka sayga muslimiintana in laga taxadaro waayo ayaga daaqadoodana in la fiiriyo sida raajixa kitaab lamwaal uu ku rajaxay abu cubeyd alqasim ibnu salaam marka laga qaadayo see looga qaadaa cunfi iyo in looga qaada hadduu mar heshiis ogolaaday in cunfi looga qaada ama qawluhu tacaala can yadin wahum saakiruun culamada qaar waxay dhahan isagoo taagan ayuu dhiibaa ninka qaadayana isagoo fadhiya fadhiga uga qaadaya oo saa loo karaamayn maayo laakin lana dhibi maayo in la dhibo maaha soo heshiis ku jiro ogolna la dhibi maayo oo abu cubeyd alqasim ibn salaam wuxuu leey qaala cumar lamaa jii'a bihi maalun kaiirun cumar ayaa waxaa loo keenay maal fara badan oo jijyada aan u fa faqaala cumar wuxuu yidhi inii la adunukum qad ahlaktum nnaas maal aad u badan oo jizye ah loo keenay markaasu yii waxaan u malaynaya inaad dadka halaajiseen yii idinku qaaluu laa bay dhaheen maya dhaheen ma halaajinin wallahi ma akadnaa ilaa cafwan safwan wallahi baan ku dhaaranay iyagoo raalli ka ah oo daacad ka ah iyagoo raalli ka ah oo yani sidaas rabo ayaan kasoo qaadnay qaala cumar wuxuu yihi bilaa sawdin walaa nawdin idinkoon tumin oon garaacin miyaad miyaad kasoo qaadeen qaaluu nacam bay dhaheen haa qaala alxamdu lilahi aladi lam yajcal dalika calaa yadaya walaa fii suldaani ilaahay baa mahadsano yi aniga saldharadeyda hoosteeda aan saas dad loogu dhilin oo aan yani sidaa la yeelin marka siyaasada sharciga saas cadowgaaga wuxuu kaaga baahanya dhaqankii sharciga ku ku ogolaaday inaad kula dhaqanto marka aad dhaqankaas kula dhaqanto asaga inuu soo islaamaa suurtagala hadduusan soo islaamina dee dulli intii ku filan waa haystaa soo ma jeedi abu cubayd alqasim ibn salaam saas ayuu baabu baabayso wuxuu yiri eh, baab saasoo kale ayuu baabaysay oo baabu maa yu'maru min arifqi biahliha wayunhaa canhu min alcunfi calayhim kitaabkaas abu cubayd aada u qiimo badan yahay kitaabu amwaal alayra waxa maal oo ninka madaxda iyo dowladda muslimiinta amwaasheeda meesha ay kasoo gelayso meesha ay ku bixinayso ayuu ka qoray amwaasha bisoo ka qoray marka waxau istaahilaa kitaabkaas oo kale dabcan shareecada marka la dabaqaayo oo kale de w bangiga muslimiinta islaamku kama maaran kitaabkaas inuu marjic ka dhigto marka anaga bilaasha nimankaan isaga kabkabayna maahane wax aan uga baahannaha maba jirto ilaahay dhul fiicanna waana siiyey caqlina waana siiyey diin fiicanna waana siiyey wax aan wax laga qorinna ma jirto oo habnololeedka marka cilmaaniga meeshaasuu ku gowracaya cilmaaniga sa isdhahayo diin diin iyo diin iyo maxaa iska galay iyo dawlad iyo diin iyo maxaa kaas iska gala kule isagaan aqoonin sida najaasada isaga ma markaasu kuleeyahay diin iyo maxaa iska galay iyo dawlad lama yaqaan isaga sida xataa istijadii si sharciga uma yaqaanin waxuu ka hadlaa marka dawladu ka hadla kaasna marka taas marka u sheegay marka madhabka sawri miqdaarka jizyada la qaadayo waxaa ugu fiican abu cubeyd kaas ou doortay madhabka sawrina ou yahay waajibku waxaa weyaan waxuu imaamka u arko ijtihaadkiisa ama ha yaraada ama ha badnaadaan laakiin yaraan shaygii wax udhimaysana lama rabo qaarna waxay kala qaadeen ninka wax haysto afar dinaaray ahayd dhexdhexaadka laba dinaar faqiirkana hal dinaar u dhiibaan xanafiyadaa sidaa ku tagtay laakiin tan horaa waxaa roon inaan laxadaynin waxba ayb waxaa kaloo iyadana la ogaanaya islaamku alislaamu yasqudu ljizyata islaamku jizyada waa ridaya qofka haduu islaamo jizya dambe kama qaadi karti canshuur canshuurtaan ma dhihi karti canshuur oo madaxa ah ma ka qaadi karti oo intaad tiriso yani inta guriga intaas aad joogto canshuuraa laga rabaa ma la dhihi karo halkaa marka culamada waay ka hadlaan eh, waxay ka hadlaan xadiis laysa calaa muslimin jizya ayaa soo arooray saas abu cubayd oo wariyey xadiidka macnihiisana waxaa weeyaan buu yihi abu cubayd ana rajula low aslama fii aakhiri sanati nin jizyada bixin jiray hadduu soo islaamo sanadka aakhirkiisa waqad wajabat caleyhi jizyatu iyadoo ay jizyada ku waajibtay ana islaamahu yusqiduhaa canhu islaamidda u soo islaamaa ka ridaaya jizyadii soma garan falaa tu'khadu minhu laga qaadi maayo wain kaanat qad lazimathu qabla dalik inkastay ku waajibtay masalan waxaa laga qaadi jiray bisha ramadaan ayaa jizyada uu bixin jiray shacbaan aakhirkiisa ama ramadaanka bilawgiisa u muslimay jizyadii sanadkaasma laga qaada ma laga qaadayo leh abu cubeyd lagama qaadayo waliladiina kafaruu in yantahuu yufar lahum maa qad salaf imaamu shaafici wuxuu leeyahy waxaas dunuubti ay geysteen amaa wax xaq ee iyaga lagu lahaa saas uga maharayo ma garan hadii sanadka aakirkiis ou soo muslimo tii hore uu iibayaa mar dambe ayaan laga qaadayni fi lmustaqbal ayaan laga qaadaynin ule imaamu shaafici marka arrintaas aada ugu adkeeyey imaamu shaafici raximahullah taala ayb gaalada marka ay shaqaynayan dabcan maalkooda waxaa laga yaaba inay khamro ka kasbaan doofaar inay kala gadanayaan ay ka kasbayaan see la marka maalkooda xaaraanta ah muslimku maalkaas ka qaadi maayo jizye ahaan uga qaadi maayo masalan inay dhahaan lama ogola anagu nagu waajibtay khamra ahaanan kuu siinayna adiga cadayso yeeli maayo wuxuu leeya idinka ama cadeeya ama si kala yeele lacagta taan lacagta ay dhiibaan la dhihi maayo awalba gaal xaaraano ee maalkiisa la qaadi maayo waa laga qaada eh, cumara ah markas waaa qiimaha uu ka qaadi jiray bal yuwaliihim baycahaa uma yakudu hamana kamaa ruwiya can cumar fi kitaab amwaal saarasaan idinka yeel ama gada ama gata ama saa doontaan ka yeele idinku ka rabaa in maalka saa ubaa laga rabaa jizyada xagee lagu bixinaa masaalix muslimiin waa fay siaan horaba usheegay waxaa kaloo jizyada barbar socdo imaamka muslimiinta waxaa laga rabaa dadka gaalada inuu laazimiyo ziy ugaar ah ziy ugaar inuu laazimiyo sida zinaar oo kale inuu laazimiyo oo markii la arkaba inuu zini yahay la garan karo marka waana inaysan muslimiinta isku ekaysanin cumar shuruudiisa ahayd fardaha inaysan kori karin fooda inuu ka jaro si loo garto waxa ay yihiin wuxuu yeeli jiray naagahooda inaysan niqaabanin oo aysan markaas naagaha muslimaadka oo kale aanan xijaabanin waxyaabahaas oo dhan marka laga rabaa dhexdana mara ay ugu xiri jiray si loo ogaado inay yihiin maxaa qofka muslimka ee kasoo horbaxa dhow salaamta ku bilaabi maayo intaas marka caqduljiziyan uga baxaya axkaamta jizyada fikradaad ka qaadato markaas hadda duwalka duwalka caalamka hadda jiro jizyada way qaadaan qaab kaleys u qaadaan oo maaa qof walba canshuura laga qaadaya weliba canshuurahooda waa tiradii ka batan duwalkaas gaalada waxaa weya canshuurta qofkii shaqaysta waa laga qaadaa qofkii eh, meel wax ku ganacsada laga qaadaa eh, mararka qaar waxay samaynayaan qof qof in looga qaado dadka waaweyn qof qof in yani al calaa ra'si in looga qaado dadka ku nool wadanka dhan calaa ra'si in canshuur looga qaado marka calaa ra'si haddii wax loo qaado waa jiziye wa ama carabi ku sheeg ama wax kale ku sheeg ma garan marka taas dadaal islaama waxaa sameynana waa jiraan taas marka iyada wax fiican maaha qof muslima in la yidhaahdo soo dal islaama ku nool jizye keen canshuur keen bil eh, eh, yani sana bishii ama sanadkii alaa calaa ra'sika canshuur keen ma la raba hudnada iyada alhudna caqd lhudna waxaa la yidhaha inaan laysdagaalin dagaalka la joojiyo xabad joojin alhudna waa xabad joojinta xabad joojinta in axkaamay rabtaa iska jooji un maa ayb awala alhudnatu wlmuhaadanatu wlmucaahadatu wlmuwaadacatu shayun waaxidin alhudna muhaadana muwaadaca mucaahada kulligood isku macnowa hadaa kutubaha ku arag waana alcaqdu maca ahli lxarbi cala alkafi can lqitaali mudatan biciwadin wa bigayri ciwadin hudna saasaa la alcaqdu waa heshiis maca ahli lxarbi lala galo dadka dagaalka kugu jiro cala alkafi can ilqitaali maxaa lagula gelayaa dagaalka in la joojiyo muddatan in la joojiyo muddo biciwadin ama ciwad lacag lagu joojiyo ama biayri ciwadin ama ciwad la-aan war waxba kala qaadan mayne dagaalka aan joojin xabadda aan joojin waay kaasaa hudna layaa maxaa u asala qawluhu tacaala wain janaxuu lisalmi fajnax lahaa watawakal cala allah hadday heshiis u iishaan fajnax lahaa u yeel adiga watawakal cala allah iyo qawluhu tacaala alla uu yihi bara'atu min allahi warasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin ilaa qawlihi laga gaaro faatimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihim iyo xadiidka qisatulxudaybiya oo nebigu uu toban sano la heshiiyey inaan dagaal dhicin inta haddaad garato kadib yaa heshiiska saxiixi karaa xabad yaa gaari karaa man yacqid lhudna hudnada yaa gaari karaa hudnada laa yasixu caqdu lhudnati lilmushrikiina aw linaaxiyatin ilaa lilimaami aw lilwaali min qibalihi caqdi heshiis iyo xaqajoojin dad lala galo ama degmo dhan ama gobol dhan ama wadan dhan lala galo waxaa gaari kara oo keliya imaamka muslimiinta hogaamiyo ama ciddi isaga markaas oo u wakiisho waaliga soo ma garan halkaan marka marka qasab waa inuu imaamku saxeexa sababto dadaan imaamba lahaynba maba hudna iyo xabad joojin maba samey karaan dad nin walba qorigiisa garab ku saaran oo cid ay ka amar qaataanba aan jirin waxa weeyaan maba heshiis ma geli karaanba mana diriri karaanba laabudda waxa weyan inuu jiro markaa kaas marka saasaa geli kara liana dalika min alumuur alcidaam alati tacallaqu bimaslaxati lmuslimiin waa arrimaha waaweyn oo muslimiinta masaalixdooda ku tacaluqa haddii la yidhaha qof kastoo muslim adiga xabad joojin waad samayn kartaa hadii la dhaho xabad joojinta iyo magangelinta waa kala laba magangelinta hal qof la magangeliya qof muslima wuu yeeli karaa wargaalkan aniga anaa magangeliya la ii daayo waa loo yeelaa qad ajarnaa man ajartiya umahani laakin dalkaas dhan anaa magangelinaya xabadaa laga joojiya taas ma soconayso madaxweyneha baa gaari kara muslimiinta haddii la yihah marka qof kastoo muslima gaari karo hadi jihaad dhan waa baaba ahay ila ummadaas maal laga waayana hal mido magangelin laga wayn bayaan albayaan juska labiy tobnaad sabxad saddex boqol iyo laba muqniga ibnu qudaama juska labiy tobnaad lix boqol sagaashan iyo shan yaa tafsirinxukunka arrintaas xudnada xukunkeeda waa maxay in heshiis iyo xabad joojin gaalada lala gaaro waxaa weyan awalan imaamku waxaa waajib ku ah inuu ballanti oofiyo hadduu heshiis galo sida xadiiska aan soo sheegeyn iyo qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuqud haddaba marka xaaladaha imaamku ou heshiis gaari karo heshiis xabad joojineed xaaladaha uu gaari karo imaamka waa u kala fiirina xaalad kastaa ma ah waa u kala fiirsanaysa ko hadii uu imaamku muslimiintu ay ka adag yihiin gaalada oo gaalada laga awood badan yahay muslimiintana heshiisku uusan wax maslaxa ah uusan ugu jirin muslimiintii baa gaalada ka adag wax dana oo heshiiska noogu jiraa ma jirto oo imaamku markaas uu arko ma jirto lam yajuz eh, eh, lahu caqduha inuu heshiis la galo xabadda ka joojiyo gaalada uma banaano markaas xaaladaas ma fahamtay muslimiintiyaa xoog badan wax dana oo muslimiinta heshiiskaas ugu jira ma jirto markaas imaamka uma banaano inuu gaalada xabadda ka joojiyo oo kuwada maara waxaa la yihaha malaha eh, cuquud waxaa jiro lala galay cuquud oo dawladaha qaramada midoobe ku jiro ay saxiixeynaa jirto aa lagule inaan dal dal kale isku xadgudbin sheekahaas anaga nooma taalina kitaabkaan xukuma in la yiraha sideedaba ana waa gaalada lamaba dariran iska daynayna waxay ka dhigan tahay share shaciira min shacair islam laska dhaafayo ma la ogola taas marka lana yeeli maayo xaalad marka waa taas bal yuqaatiluhum ilaa an yuslimuu o yabdulu jizya waa la diriraa ilaa ay ka islaamaan ama ay jidyada dhiibaan haday ahlu kitaab yihiin waxaan u daliila qawluhu tacaala ya ayuha nabiyu waxaa u daliila qawluhu tacaala wajaahidu biamwaalikum waanfusikum fi sabiili illah qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi ilaa akhiri aaya aayadahaas u daliila haddaw imaamku arka marka imaamkii muslimiintia xoog badan imaamkii baa laakin waxau arkaa heshiisku markaan muslimiinta inuu dan ugu jiro muslimiinta xoog badan laakiin maslaxa heshiiska ku jirta maslaxada imaan kartaa waa maxay waxaa la rajeynaya inay iyagu soo islaamaan inay isdhiibaan ayaa rajo laga qabaa sooma garani ama inay jizye bixinayaana la ogyahay ama inay jizyadii iska soo dhiibayaan amaba inay gaalo kale oo uu markaa la diriraayo inuu u kaalmaystaa laga yaabaa kuwaan oo u kuwan kuwan ku jebiyo soma jeedi waxaasna waa wada masaalix markaa lala heshiinaa badaa lagu jeejinala heshashaqada saddexaad moodaa gaalada iyagaa nagu wadaan anaga habkaan habkaan laftirkiisa nagu wadaan sooma waxaa weyaan dawlada dhulka laysku dhigaa muslimada dhulka a laysku dhigaa wax walbaan idin samaynaynaa waa idin rabnaa kan waayo dhulkaa laysu dhigaa mid kalaa loo socdaa marka dawlo kal dad kaloo muslimiina loo socdaa kuwaas markii la dhameeyo gaalku waxau noqonaa libaax markaas kuwaan waa loo yeerinaya saas yeela ama waxaa laleeyahay waa idin weerarayna nimanka shalay la tuugayaba maba aha marka habkaan ayaga hadda lagu wahay laakin diintii oo laga tegay jeer diinta loo soo laabtana laga bixi maayo waxaa weeyaan dadka askarteen ah, dadkii loogu talagalay inay dalka difaacaan oo wax loo soo baray oo dalkii hantidiisa wax ku bartay oo saraakiishi ah waxay noo soo laabtay ayagoo khamre cad ah oo diinta ilaahayba necaba ay soo laabteen marka awalba dad diin leh dadkii dalkii inay difaacaan laguma habeyn laguma habeyn lidalika dad saraakiisha daas fiir wax yar ma ahani midba midka kale waa ka sii fogyahay diinka uga sii fogyahay ruush inta la geeyo iyagoo waxay soo laabanayan marka diin ba aan aaminsan in loo soo laaban jirin haddawaa kale kuwaas dalkii may difaacayan marka kuwa dalka gadanaya kuwaas a marka ninaan diin lahayn dal ma difaaci karo taa uga ninaan diin lahayn bal ma difaaci karo been waay wadani waay hebel iyo yani qof aan diini lahayn wadani maba ahaa kara qofka awalan diinta waadic diini inuu leeyahay markaasoo dal fahmi kara wa nimankii marka ada calanka calankay u diriraayan la dhihi jiray waa kuwa dalka iibsanaya in badanoo kamida haddii marka maslaxa noocaas ay jirto jaaza lahum an yacqida lahum alhudna inuu heshiis markaas la galo xabadjoojin way banaan tahay arbacata ashhurin laakin afar bilood oo la galaa afar bilood oo heshiisa famaa duunaha iyo wixii ka hooseeya bil laba bil afar bil haakada oo qawluhu tacaala udaliil fasixu fi lardi arbacata ashhurin walaa yajuuzu lilimaami an yacqid alhudnata maca istidhaarihi sanatan asoo awood leh imaamka inuu hal sano heshiis u saxeixa gaalada uma banaano imaamkii oo awood awood militari leh inuu gaalada heshiis cabad joojino sanad gaarayo sax ma banaano i ka badan liqawli lahi tacaala faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum meeshaad ku aragtaan dila la dirira oo dila aayadanna waa caam wakti kasta ayay caam ku tahay haddii la yidhaha marka waa loo saxeixi karaa heshiis aan wakti lahayna la saxeixi karaa aayadan marka inaan lagu dhaqmin baa ka imaanaysa saasay culimadu dhahay oo jihaadka in laga tagaa ka dhalanayso ibnu qudaama muqniga saasuu ku yiri xaaladda saddexaad waa maxay muslimiintu inaysan gaalada ka adkayn oo dacfi uu ku sugan yahay muslimiinta muslimiinta baa tabar daran dacfiga wuxuu ka imaan karaa waa yaryihiin xagga tirada amaba waxaa weeyaan eh, ama waxaa weyaan cuddadoodaa yar dhaqaalihii ay dagaalka ku geli lahaayeen baa ka kala maqan markaasoo kale maxaa u banaan waxaa u banaan imaamka marka inuu la heshiiya u banaan gaalada inuu heshiis la galo ay u banaantahay ilaa in intee la ego marka heshiiskaas socon karaa toban sano maxaa yl nabiga caleyhi salaatu wasalaam sulxu xudaybiya toban sano la galay toban ka badan ma soo aroorin marka in lala galo toban wixii ka badan tacdiilu jihaad jihaadkii oo la cadilayo marka tobanna sunadaa laga qaatay tobankaas ka badan ma lala geli karo toban sano xabad joojin heshiis ah la siina tobankaas sano maxaad qaban waa sameyn tobankaas toban sano waa badantahay maxaad qaban toban sano marka mushkiladeeda toban sano ka badan inagaad intaan iscunaynaaba toban sano ka badan maxaan cadow awood u yeelana marka dadka laga hadlaana waa dad muminiina damiirkooda nool yahay qofka muminka hadduu damiirkiisa nool yahay ee ay ku dhacdo yani tabar la-aan waa iskabi karaa waa iskaabi karaa laakin dad damiirkiiba ka dhamaaday in amxaara xukunta raalli ku ah qof kaleo muslimana on waxba u ogolaynba sidiisaba waxaas wax dhintay munaafiqiina laga hadli maa kuwaas laga hadli maayo marka soomaalida qaabka ay ku socotaan wuxuu yahay intay isnaceen isnaceen isnaceen waxba isu ogolan ay cadow kale oo ayaga ka shishay afkooda aan ku hadlin oo aan ku dhaqanayn war walaal xataa iga leexo aan aqoonin diyaaray u yihiin inay la xaalaan oo nin walba uu gobolkiisa kusoo dhaweeyey diyaar u yahay marka maxaa ula xaali la-da qofka muslimkaa ah marka mushkilada ugu weyn waxaad arkaysaa hal magaalo yaad ama dadkii in soomaalida dhexdeeda waxaad ku arkaysaa aniga meeshaa iima soo dhaafi kartid gobolkaa iima soo dhaafi kartid gobolkaan maadaa iskale oo kuleeya amxaarkan waa kusoo dhaweyna marka amxaarkuma gobolku iska leeya isaga muslimba ma ahan kaas marka waxyaabahaas oo kale in in dadka yani waxyaabahaas oo kale marka qofka isagoo marka mushkiladan iyo casabiyadu ay ka badatay waa dhibsana waxaas camal laakiin waxa weyaan casabiye inagu meelaan ufiirinayna waxay marka xaqa dadka muslimiinta waa loo sheega qofka walaalka dariska kula muslimka ah waxawy isagaad walaalo tihiin ama isnaca ama isjeclaada kan kalena waxa marka waxu kuu yahay mal saddexdaas marka qaybood ayb imaamu shaafici marka saasuu ku tegey wacalaa dalika ashaaficiyu raximahu llah tobankaas in loo xadeeyo maxaa intii ugu badnayd oo sulxudaybiya soo aroorta taasay ahayd hadduu marka imaamku ka warna heshiis caama haduu saxeexo ou yiraa anaga iyo idinka dal derisa laba dalo derisa inaana weligeen isdagaalina heshiis qalinka uu ku duugo kaas sharci ilahay uma ansaxayo heshiis sharciga maaha mana ansaxayo wain alaqa alhudnata lam tasixa liana alilaaqa yaqtadi ta'biid wlhudnatu laa yasixu caqduha cala ta'biid xabad joojintu si adadi a ah looma saxeixi karo xabad joojin joogto oo gaalada nagala dhexay kartaa ma jiri karta waa inay noqoto waqti inay yeelato masalada marka ma la fahma marka masaladan dabcan marka daris wanaag iyo daris wanaag waa meeshiisa jihaadka lala jihaada laftirkiisa waa daris wanaag sababtoo ah qofku way soo islaamaan ayaga laftirkooda dacwadiiaa gaaraysa danay u tahay iyagu maaha keliya in dagaalka keliya inay fiirinaayan midda kale maskaxda gaalada anaga inay teenoo kale noqoto lama rabo ayb taa marka iyagu waa midaas heshiiska marka xabad joojinta ee gaalada lala gala ama caqdiga hudnada ama caqdi ahlu dima lala gala ha noqdo caqdiga marka dhowr nooc u kala baxaayo caqdi dim ah caqdi dima cududina waxaa weyaan gaalka jizyo dhiibaa waa kuwa hoos noolaana caqdigii caqdi waxaa jiro caqdi cahdi ama ama cadlamaan caqdulamaan qofkaan intuu kula joogo inaad magangeleysiiso wain axad min almushrikiina istijaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allahi uma abligu mamina amaa midda laba dal laba degmo lama gobol laba gobol ay siinayaan kaasay mid hadda marka u ka hadlay heshiisku marka nooc doon aaday muxuu ku baabii karaa heshiiskii gaalka lala galay muxuu ku baabii karaa ayb muxuu ku baabii karaa waxay tahay hadduu imaamku caqdi hudnaa oo qolo mushrikiina u saxiixo oo qoladii ay muslimiin la dagaalamaan lmuslimiina muslimiina faqatalu lmuslimiin muslimiin ay la dirireen caqdiga waa bura ow awow caynan calayhi amaba jaajuus ayuu gurigiisa soo gashtay oogtaa gaalada hoosta ka xariiraya ogtaa kii jidyada dhiibi jira adig aada caqdiga siisay ayaa gaal xarbi ah oo jaasuus ah oo jaasuus ah ayuu gurigiisa ku hooyey si uu muslimiinta sirtooda u qaado heshiiskii waa buray markaas sababto aniga heshiis heshiis looma siinin inuu jaasuus iyo alcayn waxaa la yidhaha jaasuus jaasuus soo hogaamiyo jaasusnimadooda waa caqdi qof muslima hadday ka dhacda ka waran qof muslim haduu jaasuuso muslimiinta gaalo u jaasuuso wala waay waxaa wala lilkufaar gaalada amaba o kaatabu ahl lxarbi ama gaalo dagaal nagala dhexeeya ayay warqad u qoreen oo warqad u qoray hoosta warqad uga qoray biabaarihim ow qataluu muslima ama qof muslimay dileen ama diniday dileen in kaloo muslimiinta madantooda ku joogay dileen ow akaduu lahum maalan ama maalay ka dhaceen cahdigu intaas heshiiskii waa ku gura intaas oo dhan imaamku markaas waxaa u banaan inuu la diriro inuu ku duulo la diriro ayaa u banaan maxaa ilahi wuxuu yii fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahu hadday ayagu toosnaan waayaan heshiiskii waa u dhamaatay ayb uma baahna markaas hudmadu inay burto meeshaan imaamka inuu xukumo uma banaa uma baahna mar haddii intaa loo sheegay hadow dambe hadday ku kacaan salalkan aan soo sheegnay inuu imaamkii uu ka hadlo oo arrintaa buriyo oo heshiiskii waa buray inuu iclaamiyo shardi maaha bimujarad intaas ayuu ku buraya haddii marka gaaladii waa dhowr gaaladii heshiiska kula ahayd qaybna heshiiskii bay burisay wax burinay ku dhaqaaqeen kuwo kalena way u aamuseen kulligood waa lagu duulaa markaas soo ma garan hadiga nabiga saasu ahaa sala allahu aleyh ali wasalam hadii laakiin qolo ay buriso kuwo kale ay warqad soo qoraan oo ay dhahaan anaga nimankan kulama jirno mana heshiiskiina waa ku taagannahay ayagaa oo ay afka ka caddeeyaan ama ficil ay ku cadeeyaan kuwaas marka lala diriri maayo kuwii buriye baa lala dirira sl ka dhexbaxaa laleeyahay waa loodigaa ka dhexbaxaa laleeyahay marka isagoon u digin imaamka inuu habeen miro ma banaano marka dadku waa isdhex degan yihiin kii buriye heshiiska midkaan buriye in birta la saara maya shuqulmoryaannimo adisaas ah, lagu dhaqma sharcigan waxaas ilahay nusradiisa lagu heli maayo taas kale waxaa kaloo iyadana waxaa kaloo caqdiga burinaayo waxaa kaloo caqdiga burinaayo dhacni inay diinta ku sameeyaan nebigii bay caayeen diintay caayeen ilaahay bay wax ka sheegeen masalan ayagii ayaa diintoodii suuqa ku muujisanay waxyaabahaas ay laftirkooda caqdigu waa ku burayaweliba cayda nabiga alay salatu slam caqdig waa buriy inaka kasuu aymaanahum min bacdi cahdihi wadacanuu fii diinikum faqaatilu aimata alkufri sama inahum laa aymaana lahum lacalahum yantahuun cahdi male la dagaala markaas marka hadda gaal nabiga caaynayo kan aan caayinna midkaas caayay qeyl u raadinayo seebo marka unoqonayo marka muslimiinta heshiis ugala dhexeeya see loo dhaha lama duwalkan hadda yurub ama america wax caqdiya oo muslimiinta hadda kala dhexeeya malaha sababta hataa hadduu jiray caqdi ayagaa burburiyeenba sababto ah dhexdooda nabiga lagu caayay dadkii caayay iska soo dhex qabtana ma ogola caqdiya malaha caqdiya malaha marka haddii imaamka muslimiinta oo muslimiinta haday wax iska dhicin karaan intay is-abaabulaan sameeyaan inay u duulaan ay ku duulaan waa u banaan tahay caqdi ka celinaa ma jirto arintaa iyada taas markaa waxaa kaloo iyad u baahan iyadan in la ogaado sideebuu caqdigii waa ka buray nimankii heshiiskii ay kula galeen way buriyeen maxaa adiga marka lagaa rabaan qofkii isagu marka eh, intii hadda aan soo sheegnay hadday sameeyaan ficilka wax burinaayo laba u kala fiirsanay hadduu caqdigii ka buro ay buriyaan imaamku marka waa inuu ayaga usheegayaa markaas weliba ayaga sheegaa waxaa kaloo dhahayaa eh, hadday dad koox yar ay yihiinna inta wado ama qof ama laba hadday yihiinna inta wado ayuu wuxuu geynaa meel ku amaan karo markaas kadib uu ku duulaa taasuu yeelaa intaan aan soo sheegnay marka hadday sameeyaan hadii ficilku ou yahay ficilka wax burinayo xata haddaanu ku tacalluqaynin caqdiga gaalada waxyaabaha uu ku buraa laba nooca waxna xuquuq ayaa tacaluqaysa ku dhegan waxna xuquuq kuma tacalluqaysa caqdiga wax ay ku buriyeen hadday tahay wax aan xuquuq ku tacalluqayn xuquuq waxaa wey masala qof muslim ay dileen xaqaa ku tacaluqaysa ma haddii xaq uusan ku tacaluqaynin sida jaasuus oo kale ay gurigii ayuu kusoo hooyey oo muslimiinta jaasuus jaasuusaha ama gaaladiiba warqad u qoray xarbiyiinta ahaa annaga marka waxay nala noqdeen dadki ahludimada ahaa saaruu ahl xarbina markaas noqona jawaasiisay dumayaan dhibay muslimiintiibay markaas ahlu xarbigiibay hoos warqad uga qorayaan mar haddii taas ay ku cadaato horta nimanka diminimo waa ka baxeen markaas waxay isku bedeleen ahlu xarbi wayajibu radduhum ilaa ma'manihim laakiin meeshii adigu ay jijada kugu siinayen inaad ku disho ma ahane waa raraysaa meeshii kuwaas ay warqada u qorayaan oo xarbiyiinta ayaad ka dabageedeysa meel ay ku ammaan gelayan markaad geyso kadib aa la diriraya markaa islaamku wixiis waa cadyihi ayb xaggaasa marka yaa la geynaya wayajibu radduhum ilaa ma'manihim walaa shaya calayhim fima facaluuhu waxa ay sameeyeen haddii xaq bani aadam uu yahayna ku tacaluqa kisaas iyo wax lamida iyo maal ay baabi'iyeen iyana xaqa waa laga rabaa markaas waa laga kasaasa waana laga damaanwaxyaabaas marka waxyaaba cuquudda ay ku buraan hadaad fiirsato waqtiyada hadda zamankan damba caalamka wax ka jirana cuquud yani sharciya imaa cuquud sharciya ma aha ama waxa weeyaan cuquud eh, waa cuquud la buriyeen sababtoo safaaradaha dhulalka muslimiinta safaaradaha gaalada oo dhulalka muslimiinta jooga kulligood jawaasiis kulligood dawladda ay joogaan ayay sirta ka aruuriyaan iyo xogta idalka muslimiinta marka ma noqonayaan iyagu jaasuusna ma noqonayo dibi ama mucaahid ma noqonayo ayb baqiya shay la waxbaa dhiman in la ogaadana ubaahan dalkii dawladii muslimiinta dawladii dawladii ama dadkii muslimiinta ah xalulcaqdigoodii ama qof muslima sidiisaba nin gaala la soo heshiiyey shaqo mucayanana dalka ka qabanayo ee cahdigaas kusoo galay waddanka ma la dili karaa isaga lama dili karo mana banaano taas xadiidka soo socdaan caday doono man qatala mucaahidan fii kunhihi lam yaraxha axsa aljanna jannada carafteeda ma orina ma garan gaalki adaa u baahan masalan ayaa keentay isgaarsiintii ka shaqeyna masalan injineer taleefanada waxaad ka shaqeyna dayaaradaw kuu suubina baabuurro iyo waxbuu kuu suubina warshad dalka looga baahan sameyna batroolkiiba wax ka qodaa ama shirkad batroolki ama wax noocaasuu ka shaqeyna in loo dhaco in loo dhaco ee la gowraco sharciga ma qabanaayo nimanka waxaa samaynayan jihaadna kuma taagna shaqo ilaahay u dirana kuma taagna kaasaana ilahay uga diin dhiganansaas meelay ku taalmahayna in la yirahdo dadka muslimiinta alla yani in la yirahdo dadka muslimiinta dadka ay lasoo heshiiyeen oo aan wax heshiiska guriyana aan lagu haynin yaa laysa dili karaa meelay ku taalmahayna marka dabad ayaga waxaa jira waxaas dadka ufadwoodo iyo dadaan ognahay de aan dalalkaas eh, banaanka ku aragnay oo ayaga kutubahoodana magaaladan lagu akriyo rasaa-ishooda meelahan shabaabka qaarkood loo akrinayo ad arkaysaa oo laleeyahay marka xataa yan dad ayagu gaarayo in eh, yani fataawaad dhiibay oon ognahay oo ay kamid tahay jazaair ilmo iyo naago iyo eh, ilmaha iyo naagaha in la laayo oo macnaha loo laayo dawladii ay ku hoos jiraan dawladaas baailka ayay ku hoos nool yihiin bimujarad ay raalli ku yihin ku hoos nool yihiin marka la laayo ilmihii naagihii iyo allaale wixii dawladda ushaqeeya macalinka iskoolka kan dugsiga dhigaayo xataa imaamka masaajidka kulluhum khawana waay khawana maxay qawana ku yihiin dawlada dawladan xun maxay hoos fadhiyaan maxay anaga noola dagaal dagaalka anaga maxay noola wadi waay taas camal marka shuqul diineed ma aha dadkana waa ka waaninaya mana ahan yani sharcigu taasna meel ka tusaayo malaha waxaayaana lamid sidoo kale dadka iyaguna u arkaayo gaala ah meel wadan heblaayo lagu dilay oo ka shaqeeyo eh, batroolka iyo shirkad batrool u shaqeynayo oo hadda lagu farxayo laleeyahay jihaad waayo eh, kaas isaguna jihaad ma aha maxaa yeele shaqo la yaqaano qabana inuu cahdi ka buray maogi adiga qaaraan ah waay kule yaa cahdi siinaya kuleeyihin yaa cahdi siinaya shirkadii soo wadata cahdiga sii karta shirkadii soo wadata iyo dalka viisada soo siiya cahdiga siiy shirkada dad muslimiin sooma ayla bitali maxaa farqi udhexeeya hadda soomaaliya matalan iyo iyo dalalka carabta wax farqi uma dhexeeya sharikadan hadda hormuud hadday eh, qof injineer ay keensato gaal waxaa laleeya waa la dila banaanta in la dilo cahdiyaa maa la dhahay la dhihi maayo qad ajarnaa man ajarti yaa umahaani nebigu naag ayuu magangeliye aqbalay baaluka marka marka masaalix adduunya mid aakhira midna ku dhismi mayso waxyaabaha noocaas oo kale ah anacam lidalika cadliga in laga tagaana marna ma banaano ibnu kasiir qawluhu tacaala walaa yajrimanakum shana'aanu qawmin an saduukum cani lmasjid alxaraami an tactaduu aayaddaa markau fasiraya qurdubi iyo ibnu kaiir iyo waxay sheegayaan marka cadaalada marka qof kasto cadaalad in loola dhaqmaa qof kasto ayaa lagula dhaqmaa qof kastay waajib ku tahay xaalad kastana waa waajib cadaalada saasay culamaa islaamka ay leeyihin marka ninka culamo kala qabo marka qaar waay kule ayagu waxaasay nagu samaynayo ayagu hadday kufsadaan walciyaadu bilahi naaga hadday kufsadaan muslimaada annaguma noo banaanaana inaan naaga kufsano ayaga ma banaan islaamka qofka muslimka xaga celiya xag allaale waxay sameeyeen adna sameyn macnaheedu ma adiga inta ilaahay kuu baneeyey ayaad sameynaysaa waxaan oo dhanna tacdiil jihaad la cadilaayana ma aha saasaa u arki

fudnadana waxaa la yihahdaa xabad joojinta hadda dadku ay yihahdaan in muddo dagaalka la joojiyo la xaqiyo iyadan axkaamteeda waan ka hadalnay an cabdiraxmaan bni cawfin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga akhada wau qaaday haa jizyadiiba u qaaday yani aljizyata jizyadiiba ujeedaayo min majuusi hajara bau ka qaaday hajar majuusteediibau ka qaaday hajar meesha la yidhaha majuustii joogtay bau ka qaaday rawahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka wariyey walahu ariiqun fi lmuwadai ayaa usugnaaday fiiha inqiaacun inqiaac oo ku jiro oo xadiidkan marka dariiq kale muwadaa ah, imaam maalik oo werinaya fiiha inqiaac oo ku jira yaa jira an jacfar bni mxamed bni caliyin can abihi ana cumara bna alkhaaab dakara lmajuus faqaala ma adrii kayfa asnacu fii amrihim faqala cabdiraxmaan bni cawf ashhadu la samictu lah sal l slam yaquul sunnuu bihim sunata ahli lkitaab taas weeyaan marka waa sida uu xaafidku sheego inqiaac baa ku jira inkastoo rijaashiisu ay tiqaad yihiin ibnu cabdilbarna tamhiidka wuxuu ku yihi hada xadiiun munqaicun walaakina macnaahu muttasilun min wujuhin xisaan laakiin macnihiisa waa mutasilo wujuh xasan abuu ah mutasil ku yahay xadiidkaana marka waxaa laga qaadanaya majuusta in jizyada laga qaadayo oo iyagu marka hadii marka jizyada sida imaamu shaafici uu ku tegey jizyada waxaa laga qaada ahlu kitaabka qur-aankaa taas cadeeye qaatilu ladiina laa yuminuuna billahi walaa bilyawmi laakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuulahu maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu kitaaba baa layidhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun idan marka qur-aankii wuxuu ku xukumay inay qaadaan jizyada in laga qaado ahlukitaabka sunaduna waxay ku dartay majuuska in laga qaado labadaas qolo baa marka laga qaaday ahlukitaabka iyo majuus wa can caasim bni cumara can anasin wacan cusmaana bni abi sulaymaana ana nabiya sal lahu alayh ali wasalam nabiga bacaa khaalida bna lwaliid buu diray ilaa ukaydiri duuma ukaydiri duuma ayuu u diray duuma meesha la yihaahdo ukaydirkeeda ninkii xukumi jiray waa ukaydir baa la dhihi jiray faahaduuhu way soo qabteen faxaqana damahu dhiiggiisa nabiga waa ilaaliyey oo waa laiska dhaafay wasaalaxahu wuxuuna kula gorgortamay oo kula heshiiyey cala aljizyati jizye inuu bixiyo rawaahu abu daawuuda abu daawud kana waxaa laga qaadana in carabta laga qaadaya xataa jizir hadday ahli kitaabkiisa maxaa yeel ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda wanasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum marka ninka iyaga ka weli dhigtaa iyagoo kamid yahay sunadoodaa lagu dareerina ana noocaasaa laga wariyey cabdullahi bin cabaas radia allahu canhu rawaahu abu daawuuda xadiidkan abu daawuud baa wariyey duuna macnaha waxaa weya waa diinat aljandal waa qaryo oo aad xafiif oo meereen oo dhulkaas marka joog looga ayay hadda kamid tahay dhulkaas waa suruuriga waqooyiga mandiqa shimaaliyay kamid tahay joogka marka joog ayay kamid tahay duunat aljandal meeshaas macana ayb ukeydirna waxaa la dhihi jiray ninka ayaga boqorka u ah ayaa daa'iman ukeydaraa la yiraha